jinaayo la yidhaahda halkan imika waxaa loo jeedaa aljinaayatu calaa badani اlinsaan in dhib loo geysto bani aadamka jirhkiisii jirkaa loo geysa dhibtaa loo geysanaya jirka bani aadamku dil bay noqon kartaa xubin la gooyo ayay noqon kartaa qoon ama nabar lagu dhigana way noqon kartaa saddexdaba way noqon karaysaa oo halkan way soo gelaysaa marka jinaayo la leeyay wuxuu markaa ku bilaabay dilkii waxaynu waxa soo gelaya jinaayadii dilkii baa soo gelaya xubin la gooyeyna wuu soo gelayaa nabar qofkii lagu dhigay na wuu soo gelaya dilkiibuu ku bilaabo wuxuu ihi alqatlu calaa halaaثati adrub dilku wuxuu u kala qaybsamaa saddex qaybood camdun maxdun ukas barax tiran wa khaطaun maxdun iyo kama barax tiran ama khalad dil si qalada u dhacay oo barax tiran waamdu khain wacamdu khaطa'in iyo khalad camdigii markaa waana kama ama khalad gafa ayuu u dhacay yani si markaa kama ayuu uga dhacay oonu kas ahayn dhinacna u kas buu ka yahay marka camdigii maxdiga ahaa wax loo kasay oo bareer ah oo barax tiran waad garatay mid kama iyo si qalada u dhacayoo sidaa ku barax tiranna isagana waa la gartay kan la leeyahay waana u kas waana kama oo labadiiba midba dhinac buu lug buu kula jiraa ayaa isaguna saddex ku oo lagu fasiri doono marka camdu khata'in waa la yidhaahdaa ama camdulkhaa lkhaطأ khaطأ lcamdina waa la yidhaahdaa khaطأ mudaaf laga dhigo khaطأ lcamd shibhu lcamdina waa la yidhaahdaa shibhu lkhaطأna waa la yidhaahdaa afarta magacba waa isaga ugu weyn camdi iyo khaطood isu idaafayso labada kaa doontaba horreysi iyo inaad labada kolba mid ahaan shibhi u idaafayso shibhu lcamdi ama shibhu lkhaطأ falcamdu lmaxdu ukaska baraxa tirani huwa waxa weeye an yacmida ilaa darbihi an yacmida an yaqsid inuu u qasto uu niyoodo ilaa darbihi qofkan inuu ku dhufto bimaa yaqtulu wax dila bani aadamka sida badan wayaqsida oo uu markaa qatlahu bidaalika inuu arrintaa markaa waxaa ku dilo camdigii maxdiga ahaa muxuu noqonayaa camdigii maxdiga ahaa wuxuu noqonayaa in uu qofka si kas ah ugu dhufto wax bani aadamka dila sida badan marka laba dhinac baad eegeysa qofkan inuu wax ku dhufto ma u qastay oo ninkan waxba ku dhufanayay sida inaga inoo muuqata taasi hadday haa noqoto waxaan uu ku dhufanayay wax bani aadamka dila sida badan ma yahay hadday taasina haa noqoto waxaas waa qatli markaa camdiya weeyaan waa dil ukas ah xabad buu ku dhuftay intuu ogaan ula eegtay ula daba cararay buu ku dhuftay markaasoo in wax ku dhufta umu qasti in wax ku dhufto wuu u qasti waxaan ku dhufanayaana ma yahay wax bani aadamka dila sida badan iyadana jawaabtu waa haa waxaanu leenahay markaa dilkaasi waa maxay waa camdi waa ukas huwa an yacmida ilaa darbihi waa inuu u qasto qofkan bima yqtulu aaliba wax sida badan dila wayaqsida qatlahu bidaalik buu kusii xiday iyadu waxba tacriifka ka mid maaha oo uu u niyadiisa ku jira innaga waxba inagama gelin inuu qofkan ogaan waxaan ugu dhufanayay sida maaragtay waxaw ay muuqatay inuu ogaan ugu dhufanayo iyada waynu doonayna inuu waxani wax bani aadamka dila yahayna waynu eegayna ilan qalbigii ma arkayna inagu inagu qalbigii ma daalacan karno laakiin labadaa fal ee inoo muuqdaynu labada arimood ee inoo muuqdaynu eegayna arinka koobaad waa in ninkani xaaladiisa ay ka muuqatay inuu ninkan shaksi ahaantiisa rabo uu isaga waxaan ugu talagalaynu ku dhufto iyo inuu waxaan yahay wax bani aadam ka dila labadaa haddaynu isla helno hadduu yidhaahdo waan ku yar dhaawacayay uuna kumaan dilay inagu taasi ma waba waba waxba kuma dhisayo taasi waa taas maxaa ka waajiba haddaba dilka camdigaa fayajib alqawadu calayhi waxa ku waajibaya qisaas qawadku waa qisaasta ila waa lasoo hogaaminaya waa soo kaxaynaya markaasaa qoorta laga goynay dilka camdiga ah, qisaas baa ka waajibta labada kale qisaasi kama waajibto fayajib alqawadu qisaas baa waajiba calayhi kii qaatilka ahaa ee waxaan qofkan dilay qisaas baa ku waajiba hadii shuruuda la helo fain cafaa canhu hadduu saamaxo weligiisi ilan isagii dhimay kii dhintay ciddii dhiiggiisa ka mas-uul ahayd oo dhaxal sugayaashiisii ah hadday saamaxaan qaatilkii wajabat waxa waajibi buu yidhi diyatun mag muqalladatun la adkeeyey xaallatun mag iminka la doonayo aan muddo loo qabanaynin magtaasoo fii maali lqaatil kaa dilka geystay xoolihiisa laga qaaday dilkii camdiga ahaa waxa ka waajiba qisaas baa ka waajibta magi kama waajibto qisaas baa ka waajibta haddii qisaastii la saamaxo wuxuu yihi sheekhu mag baa waajibi lakiin halkaa waxbaynu ku yar daraynaayo haddii intuu qisaastii uu saamaxo uu raaciyo mag baan doonaya ayay magtu waajibaysa hadduu yidhaahdo un qisaastii waan saamaxay magna waan doonayaa uu mar dambe haddana yidhaahdo qisaastii waan saamaxay markuu yihi magi may waajibin qisaastii way dhacday kadib buu haddana yidhi mag baan doonayaa baa la leeyi qisaas baad la qisaastiina waad ii saamaxay shardina maad dhigan laakiin kolkay magtu waajibaysa waa goorma oo markuu yidhaahdo qisaastii waan saamaxayaayo mag baan doonaya oo uu israacsado ama uu shardi ka dhigto marka hadduu sidaa yidhaahdo waxaa dhacaysa kii qaatilka ahaa dilkii wuu ka dhacaya magtuna way ku waajibaysaa hadduu yidhaahdo warniyow mag na haye magna kuma siinaye haddaad qisaasasana qisaas haddii kalena isaamax lagama dhegaysanayo hadalkiisu waa laqwi dilkii wuu dhacay oo qisaasi ma jirto magtiina way ku waajibtay isaga aqbalkiisana lama rabo mar haddii ninkani wuxuu dalbaday uu yahay mag magtii un baynu markaa tii sharcigu dhigay waafajinayna oo saddexdan qodob ee sheekhu sheegay ay u taalo haddii ay yidhaahdaan qoladii dhaxal sugayaashii qisaas qisaastii waanu saamaxaynaa ee maalan laba boqol oo halaad ha nala siiyo ama kun halaad ha nala siiyo oo aanay odhanin mag baanu qaadanaynaa ee ay magtii iyagu qadar ay qabsadeen ay noqoto ee magtii sharcigu dhigay aanay noqonin xaaladaa iyada ah waxaynu odhanaynaa isagii baynu hadal ku celinaynaa kii qaatilka ah dilka geystay war ma iska bixinaysaa baynu leen qoladii intaasay qabsateen ma bixinaysa hadduu diido markaa qisaastiibaa sideedii u taagan marka wixii magta ka badan isaga aqbalkiisay ku xidhnaanaysa ninkan dhibgaystaha ah haddii laakiin ay mag uun yidhaahdaan waa sida uu sheekhu u leeyahay wajaba diyatu toos bay u waajibaysaabo uma baahna isaga aqbalkiisa uma baahna haddaba marka ay tooska u waajibto qoladii ay yidhaahdeen mag baanu ku war ayaanu qaadanaynaa magtiyaa lagu y magti horta nooc may noqonaysaa magtaasi mag muqalladaa ah bay noqonaysaa mag la culaysiiyey ama la adkeeyey sidee loo adkaynaya waa inoo iman magta la adkeeyey waa qaab gaaraa loo qaybiyaa waa inoo iman doonta saddex tilmaamood bay markaa magtaasi leedahay horta waa mag la adkaynayo tilmaanta labaaday leedahay waa mag xaalla ahoo imikunbaa la odhanayaa maxaa ninkan adduun u haddii aanay midhbo uga soo haraynin marka wixii laga bixiyo waxoo dhan ba loo dareerinaya waa xaalla wixii iminka haya waa loo dareerin haddii markaa ay magtii ku filaan weydo de waa laga sugi inta waxilayo la dareerinayaa marka wakti looma qabanayo sifada saddexaad waa fii maali lqaatil ninkan dhibgaystaha ah ayaa xoolihiisa laga qaadaya ee xigtadiisii wax xil hoo saarani ma jiro wax waajiba ama xil ah oo ka saaran xigtadii ma jirto kol hadduu dilku camdi yahay xigto waxba kuma waajibaan hadday la bixinayaanoo ay caawinayaan oy saacidayaan dee la diidi maayo oo ha saacidina la odhan maayo laakiin wax lagu qasbi karo oo koodii iska diida yidhahdo raxmaan ma bixinayna naga taga sanka laga waxa weeye eh, lagaga mudayo oo lagu tolayo ma jirto sharci ahaan fain cafaa canhu buu yidhi hadduu saamaxo weliyudamki weliyudam baynu odhanaynaa waa qofkan la dilay dadkii dhaxalkiisa lahaa iyaga ayaa markaa dee dhibane ka ah dacwaddan markaa dhibanihii hadduu cafiyo wajabat diyatun waxa waajibi mag muqalladatun la adkeeyey xaalatun aan muddo loo qabanaynin fii maali lqaatil oo weliba laga qaadayana dilihii maalkiisa wاlkhaطأ اlmaxdu wa huwa an yarmiya ilىa shayءi fayusiib wuxuu yidhi wاlkhaطأ اlmaxdu khaطأii maxdiga ahaa وهو أن يرمي ilaa شيء fayusiiba rajula فيقتله falaa qawada عليه waalkhata'u lmaxdu khaladkii ama kama ii baraxa tirnaa een camdi la socon wa huwa waxa weeye an yarmiya inuu ku tuuro ilaa shayin shay buu wax ku tuuray fa yusiiba rajulan markaasuu nin uu la helay wixii uu tuuray fayaqtulahu oo markaa qofkii dilo kani muxuu sameeyey ugaar buu tuurayey maalan ugaar buu tooganayey an yarmiya ilaa shay inuu wax toogto waxa uu tooganayaa markaa qofka ma aha waa wax kale wixii uu tuuray baa deetana aan kuba dhicin wixii uu u tuuray ee qof kale iyuu ku dhacay uu meesha marayay qofkii baa dhintay dilkaasaynu waxaynu odhanaynaa waa dil khata'a si kale haddaynu u dhigno markiiba inagii nidhi camdigu laba arrimood baynu ka eegayna in waxaan in qofka in lagu dhufto waxaan loo loo qastay iyo in waxaan lagu dhuftay uu yahay wax sida badan dadka dila khaau isaga shardigii horunbaa meesha ka maqan qofkan in lagu dhufto looguma talagelin waa intaas qofkan in lagu dhufto iyadoo la og yahay inuu bani aadam yahay looguma talagelin ee ama wax kalaaba la tuurayo markaasuu isaga ku dhacay ama isaga laftiisaa lagu dhufanayay waxaana laakiin qof bani aadama lama moodeyn e hore qofkan oo la garanayo inuu bani aadam yahay macsuumu dam yahay in la dilaa inaanay banaan la ogsoon yahay yaa lagu dhufanaya qofkanoo insaan loo garanayo ayaa lagu dhufanaya xabadda ama maaragtay waxaan dilaya tan kale ama isagaba looma wadinoo shay kalea loo waday ama isaga lafahaantiisaa loo waday laakiin qof lama mooday wax meel ka taaganuu ugaar moodayay buu ku dhuftay markaasuu qof bani aadama noqo iyada lafteeduna maxay noqonaysaa khata maxdiya markaa labadii qodob ee aynu halkii hore soo dhignay qodobkii horeunbaa meesha ka maqan ka dambe ama ka maqnaado ama ha joogo in waxaan wax bani aadamka sida badan dila uu yahay ama wax markaa waxa weeyi aan sida badan dilinba hadduu doonaha noqday in qofkii u dhintay unbaa taa inagaga filan laakiin qodobkii horaa meesha ka maqanoo qofkanoo insaan loo garanayo looguma talageyn in lagu dhufto e ama shay kale ayaa la maaratay la tooganayey ama isagoon insaan la moodaynin iyaa la toogtay kaasaa khata maxdiya la odhanaya waalkhaطa'u lmaxdu khaladka markaa baraxa tirani wa huwa waxa weeye wa huwa an yarmiya waa inuu e, toogto ilaa shayin shay waa inuu toogto e oo fa rajulan fayaqtulahu oo markaa nin rajulan yani qof un baa bani aadama rag iyo dumarku doonaba ha noqdee fa rajulan uu qof markaa asiibuu la helo fayaqtulahu oo uu dilo kaa weeyaane falaa qawada alayhi falaa qawad aleyh markaa khabarkii noqonaya walkhaطأu lmaxdu khabarkeedi ilan wahuwa waa kan wowga geliye wاlkhaطأ lmaxdu haddaba khaطii maxdiga ahaa laa qawada calayhi wax qisaasa oo ka waajiba oo qofkii dilka geystay ku waajiba ma jiro khaطأa kama waajibo qisaasi kama waajibto maxaa ka waajiba bal tajibu diyatun mag baa waajibta mukhafafatun la fudaydiyey oo aan la adkayn markaa adkaynta iyo fudaydintu xagga qaabka loo qaybinayo makti boqolkii halaad qaabka loo qaybinayo iyay waxa wey laga eegayaayo way inoo iman doonta cala alcaaqilati xigtadana saaran muajalatu la mudayn fii alaai siniina oo saddex sanadood gudahood lagu bixin khaطii maxdiga ahaa qisaasi kama waajibto maxaa waajiba mag ka waajibta magta ka waajibaysana hadduu qof nin muslimo ahaa waa boqol halaad boqolkii halaad waa muddaa loo qabanaya muddada loo qabanayaana waa saddex sanadood sanad walba hal dalool baa la bixin inta saddex qaybood loo qaybiyo saddex islaag loo qaybiyo iyo hal dalool ama hal qayb la bixin sanad walba marku dhamaado yaa bixinaya xigtada xigtadaa bixinaysa ninkii dhibka geystay waxba laguma le oo xataa isaga qayb lagama qaadayo lama odhanayo de adigana kugu soo iska bixi isaga tan waxba alla wax ka saarani ma jiro neef geeloo isagu u ma jiro waxaa bixinaya siday u dhan tahay bixinaysa bal tajibu waxaa waajibi diyatun mukhafafatun ama mag la fudaydiyey oo cala alcaaqilati xigtada saaran muajalatun oo la mudaynayo fii alaai siniina saddex sanadood loo qabanayo wa camdu lkhaai kii saddexaad baa inoo hahay marka noocii saddexaad wa camdu lkhaai gefka ama khaladka kiisa camdiga ah kaasina wa huwa an yaqsida darbahu waa inuu u qasto qofkan oo uu bani aadam u garanayo hebel hadduu doono u garanayo inuu ku dhufto bimaa wax ku dhufto laa yaqtulu aaliban aan sida badan waxba dilin fa yamuuta u ka dhinto falaa qawada aleyh isagana qisaasi waajibto u fiirso cabdulkhai muxuu noqday camdigii waa inagii laba qodob ka eegnay qodobka koobaad in qofkanoo insaan loo garanayo loo qasto in waxaan lagu dhufto iyo aalada lagu dhufanayo waxaan lagu dhufanayana isagana waynu eegayno khaladkii ama khaطa'ii maxdiga ahaa wuxuu ka soo baxay shardiga koobaadoo la waayey camdulkhaطuna wuxuu ka soo baxayaa shardigii koobaad waa la helaye shardigii labaad baa la waayey marka shardigaa labaad la waayo iyadoo kii hore la hayo ayaa waxaynu odhanaynaa waa camdulkhaطa qofkan oo inuu bani aadam yahay la garanayo baa loogu talagalay in lagu dhufto laakiin waxaan lagu dhuftay baan ahayn wax bani aadamku u dhinto feer baa lagu dhuftay feer baa maalan lagu dhuftay dee feer looma dhinto sida badan iyo dharbaaxo iyo wixii lamidka ah qofka way xanuujinaysaa dee dhib way gaadhsiinaysaa laakiin sida badan looma dhinto marka markuu noocaa yahay ayaa waxaa la odhanayaa waa camdi ueke ama ukas ueke weeyi ama kama ueke waayo labadii mid walba dhinac buu ka shabahaa xaggii camdiga wuxuu ka shabaha qofkan waad ugu talagashay hebel ah inaad ku dhufato waad u qasadi xaggii khaiina wuxuu ka shabahaa de waxaan wax lagu dhinta ma ma ahee waxay u badan tahay ninka inaad disho kumaad tala gashanayn ninka inaad disho kumaa tala gashanayn ee si qaladaa dilkani u dhacay marka labadii dhinacba midba dhinac buu ka shabaha isaguna qisaas ma waajibiyo wa camdulkhaay camdulkhau wahuwa waa inuu an yaqsida darbahu waa inuu ku talagalo qofka inuu ku dhufto bimaa laa yaqtulu haaliban wa aan sida badan bani aadamka dilin inuu ku dhufto weeyaane isagu oo fayamuuta uu ka dhintee falaa qawooda caleyhi isagana qisaasi kama waajibto markaa camdulkhaaida iyadana falaa qawooda caleyhi khabar uga dhi bal tajibu waxaa waajibi diyatun muqalladatun mag la adkeeyey baa waajibi mag la adkeeyey intaasuu kaga duwan yahay khaigi khaigii waxaa waajibaysay mag khafiif la fudaydiyey camdulkhaiina waxa waajibi mag la adkeeyey inta kale waxay kala mid tahay tii khaa oo cala alcaaqilati xigtadaa la saari muajalatun fii alaai siniina saddex sanadoodna waa loo qaybinayo dib baa loo dhigi marka dib baa loo dhigi yani wxu leenahay yani sanad walba qayb baa la bixi wy saasaa markaa aada u kala garatay saddexdii qaybood ee dilku ahaa iyo qayb walba waxa ka waajiba wa sharaa'iu wujuubi lqisaasi arbacatu shuruudaha qisaastu ay ku waajibtaa waa afar markii la helay dil camdiya ah. horta inuu dilku camdi yahay de iyado waa lagama maarmaano horaad usoo aragtay dilkii camdiga ahaa qisaas keensan maayo haddaan afar arrimood la helin kow an yakuuna alqaatilu dilaa qofkan dilka geystay waa inuu yahay baaliqan qof qaangaara caaqilan oo miyir qaba haddii ilmo yari uu wax dilo qisaasi ma jirto dilkiisu waa amdi qof aan qaan gaadhin hadduu wax dilo oo uu u qasto qofkan kuna dhufto wax markaa bani aadamka dila dilkiisaasi waa camdi oo sidii camdigeena ula dhaqmi marka laga tago qisaastii qisaastii ma jirayso markaa mag baa loo wareegi magtii loo wareegay maxay noqon magtii camdiga ee magtii khaaa noqon mayso an yakuuna alqaatilu qaatilku waa inuu yahay baaligan qof qaangaada waa inuu yahay caaqilan caaqilna waa qof waalan ahayn hadduu waalan yahay qisaasima waajibayso laba wa an laa yakuuna waa inaanu ahayn waalidan waalid waa inaanu u ahayn lilmaqtuul qofkan uu dilay qofku dila waa inaan waalid u ahayn haddii aabihii dilo wax aada xun buu sameeyey dilkiisuna waa camdi laakiin loo qisaasi maayo mag baa laga qaadi magta laga qaadayaana waa magtii camdigeenu soo aragnay ee isaga xoolihiisa laga qaadayey ee muqalladada ahayd ee xaalada ahayd ee aan muddo loo qabanaynin laakiin qisaasi ma jirayso waa waalid oo dhan hadday hooyadu inankeedii dishana waa la mid awowgii hadduu ilmihii awowga ahaa dilo ayaydii ilmihii ayayda ahay hadday disho waa saasoo kale waanlaa yakuuna waalida waa in aanu waalid u ahayn lilmaqtuuli ciddanu dilayo waanlaa yakuuna waa in aanu ahayn shardiga saddexaad almaqtuulu kan la dilay anqasa qof ka hooseeya min alqaatili kan wax dilay bikufrin gaalnimo waa in aanu kaga hoosaynin aw riqin ama addoonnimo aanu kaga hoosayn waa waxaa loo yaqaano almukaafaa waa inuu u dhigmo kan wax dilay ka uu dilay waa inuu qof u dhigmo yahay udhignaanshahana waxaynu ka eegaynaa xagga diinta iyo xagga xornimada diintii waa inuu ugu dhigmo oo aanu kani ka fiicnayn hadduu kani muslim yahay kan la dilayna uu gaal yahay muslim gaal looma dilo muslim gaal looma dilo marka waa inaan qaatilku ka fiicnayn maqtuulka haddii laakiin cagsiga ay noqoto kan dilay baaba ka sareeyaba kan wax dilay de waa caadi oo loo qisaasay gaalkii hadduu muslimkii dilo gaalkii nabadgelye inagula joogay baa muslim dilay waa loo laakiin gaalkii inaga nabadgelyada inagula joogay haddii kii muslimka ahaa uu dilo waxilluu sameeyey dembi weynna wuu ku dhacay magna waa laga qaadi laakiin loo qisaasi qodobka labaadna waa xornimadii kii xorta ahaa hadduu addoonkii dilo loo dili maayo qiimihii addoonkunbaa laga qaaday haddii se addoonku uu kii xorta ahaa dilo dee in uu u dhigmaayo weliba uu ka qiimo sarreeyaaba ka la dilay waa loo dilayaayo waa loo qisaasay wa anlaa yakuuna waa inaanu ahayn almaqtuulu ka la dilay anqasa mid ka darajo hooseeya min alqaatili ka wax dilay bikufrin gaalnimo waa inaanu kaga hooseyn kala dilaya aw riqin ama aanu addoonnimo kaga hooseyn labadaasunbaad ka eegeysa rag iyo dumar waa laysu dilaya hadduu qof dumara dilo waa loo dilaya iyadu hadday dishana waa loo dilaya kii weynaa kii yaraa hadduu dilo waa loo dilaya ka yari hadduu ka weyn dila laakiin iyada waa inagii baalig iyada dee qaangaar baa shardi ah kii waa la hadduu dilo kii caaqilka ahaa loo dili maayo kii waalaa lama dilayo laakiin haddii kii waalaa la dilo kii caaqilka ahaa loo dilaya waa loo qisaasay la maayo uu ka liito de nin waalan bu a qofkan la dilay qof waalan buu ahaay ma qof waalan baynu qof caaqilo u dilaa laga dhegaysan maayo ilmihii yaraa kii dilayna isagana waa loo dilay markaa xaggaa ma gasho mukaafaadu mukaafaadu xaggaa ma gasho wa tuqtalu waa la dili aljamaacatu kooxdii waa la dili bil waaxid haddii ay mid dilaan niman baa isugu tegay nin keliya oo isla wada dilay waa la wada dilayaa gebigooda la odhan maayo nin qura toban nin loo dili maayo tobankaba waa la dili nabara ku wada dhigeelo deetana marka ay sidaas uu u dhinta wa kullu shaksayni laba qof oo kasta jara alqisaasu baynahumaa fi nafsi oo laysugu qisaaso nafta yajrii baynahumaa waxaa kaloo laysugu qisaasaa fi laraafi xubnaha laba qof oo kasta oo xagga nafta laysugu qisaaso xaggii xubnahana waa la laysugu qisaasa yani shuruuddaa aynu soo sheegnay waa markii dil dhaco shuruuddaa markii la helo ayaa loo qisaasi sidoo kale haddii xubin qofka laga gooyey iyadana qisaastii way iman kartaayoo shuruuddii unbaa loo eegi isla shuruuddii aynu halkaa u dhignay ayuunbaa loo eegiyo kii isha laga soo tuuray kii kasoo tuuray waa looga soo tuuri isagana haddii shuruudii laga helo waa inaa amdi ahayd oo ukas ahayd kasoo tuuridani waa inuu kan wax kasoo tuuray baaliq yahay u caaqil yahay waa inaanu waalid u ahayn kanuu kasoo tuuray waa inaanu ka hoosaynin kan wax laga soo tuuray aanu kaga hoosaynin gaalnimo ama adoonnimo marka shuruudii nafta aynu u dhignay qisaasteeda ayuun baynu xubnaha qisaastoodana aynu udhigaynaa wy wa kullu shakhsayni laba qofoo kasta oo jara alqisaasu baynahumaa laysugu qisaaso fi nafsi nafta yajrii baynahumaa waxaa kaloo laysugu qisaasaa fi laraafi xubnihi wa sharaa'iu wujuubi alqisaasi fi laraaf shuruudaha loo dhigayo in qisaastu ay ku waajibto xubnaha bacda asharaa'id almadkuura marka la helo shuruudihii aynu soo sheegnay iyo iyaga shuruud kale loosi loo sii dhigayaaye ithnaani waa laba shuruuddii hore waad udhigaysa oo afartii shardi imika halkan lagugu soo sheegay iyo in waxani uu camdi yahayba sidii oo kalea xubnahana loogu shardi laba shardi oo kalena way la sii dheer yihiino kow alishtiraaku fi lismi alkhaas waa in ay wadaagaan magaca gaarka ah dheg midig maxaa loo jari uun dheg midig uunbaa loo jari faryaro midig waxaa loo jari uun faryaro midig magaca gaarka ah waa inay wadaagaan oonay ku kala duwanayn alyumna bilyumna tii midigta midig unbaa loo jari walyusra bilyusra tii bidixna ta bidix unbaa loo jari oo haddaanu ulahaynna faryaradii midig buu ka jaray markaasaa isagii lasoo qabtoo ka jara baa laysiro mabale bidixdaba u qaada miyaa la odhanaya may mag unbay markaa loo wareegi ma jiraysa qisaasta idan shardiga koobaad waa in magaca gaarka ah ay wadaagaan shardiga labaad waa maxay wa anlaa yakuuna wa in aanu ku sugnayn biaxadi arafayn labadan xubnood ee laysu jarayo mid ahaan shalalun alayn iyo markaa de xanuunkii markaa ama bakti labadii xubnood mid ahaan inaanu bakti ahayn ama aanu qalalayn hadduu nin gacanta ka gooyey gacanta midig buu ka jaray gacantiisii midig baynu soo qabanayna waa in ay markaa isku mid yihiinoo hadday taasi caafimaad qabtana caafimaad qabto hadday taasi caafimaad qabtay tanna waa inay caafimaad qabto haddii laakiin labadii mid ahaan un uu halal halal ku jira halalku dee waa in xubintii ay markaa qalasho oo aanay markaa shaqaynaynin ama ay dee baktidaba hadday sidaa tahay tii caafimaad qabtay tu markaa qalalan loo jari maayo haddii tan la jaray ee marka hore dhibaatada loo geystay ee jinaayada loo geystay ay ahayd mid markaa qalalan ninka dhibka geystay gacmihiisuna ay caafimaad qabaan qisaas ma jirayso xataa hadduu yidhaahdo raalli baan ku ahe u jara waan u gooya raalli baan ku ahay xataa hadduu yidhaahdo lagama yeelayo sharcigii baa diidan mag unbaa halkaa xukuuma ka waajibi yani waa uun waa qadari mag ma noqonaysa mar hadday gacantu aleedahay bakti ahayd ay aldayl ahayd laakiin xukuumadii un baa loo qadari intaasaa la si cagsiga hadday tahay oo gacantan la gooyey ay tahay gacan caafimaad qabta kan wax gooyeyna gacantiisu ay qallalan tahay ama ay baktiba tahay iyada qisaas waa la samayn karaa haddii laba qodob laysla helo haddii laba shardi laysla helo tii baktiga ahayd waa la qisaas ma tii markaa qallalayn shardiga koobaad waa in dhakhaatiirtii ay yidhaahdaan waa laga nabad waa laga eh, aamin qabaa in uu dhiigbax ku dhacayo waxay yidhahdeen culammadu gacantan baktiga waxaa dhici karta haddii la gooyo inuu dhiiguba istaagi waayo deetan oo qofkii markaa dee qurbaxo marka waa in dhakhaatiirtii ay yidhaahdaan kama cabsanayna taaso cabsi xaggaas ka jirtaa ma jirto waa shardiga koobaad shardiga labaad kii gacanta caafimaadka qabta laga jaray waa inuu yidhaahdo ii gooya uu wax kale ma doonaye laakiin hadduu yidhahdo iila gooya dee magdhowna ii raaciya aniga gacan caafimaad qabtuu iga jare waxaa laleeyahy haddaba magtaadu in iska qaado wax lagugu kabayaa ma jirte inaad gacantaa keligeed qaadato iyo inaad magtaadii qaadato labadaasunbaad kala dooran laakiin iina jara waxna ii raaciya iyadana lagaa yeeli wa an laa yakuuna biaxadi arafayn shalalun markaa shardigii labaad kaas ayuu noqonaya marka labadaa shardi iyo afartii lixdaa shardi iyo inuu markaa jinaayadu ay camdi ahayd intaasaad adraaftiina udhigaysa wa kullu cudwin xubin kasta oo ukhida min mafsilin laga gooyey laabato fa fihi lqisaas ayay qisaastu ka waajibtaa gacanta haddii halkaa laabatada laga jaray dee waa loo qisaasi haddii fartii uu markaa waxa weeye fargooyey dee fartii waa laabatay leedahay halkiinbaa laga jari hadduu gacanta ilaa garabka soo rujiyey isagana sidii oo kale ilaa garabkii ayuunbaa lasoo rujin haddii laga aamin qabo in aanay markaa dalool ilaa calooshii aanu soo baxayni mar hadday laabato maarata jinaayadu ay ahayd halkii unbaa laga jari maxaa meeshaa ku baxay markaa haddii meel laabata aanu ka jarin bartaa dhudhunku ka jebiyey markaasuu intaa bixiyey intaasuu gooyey odhan mayno aynu mitirka u saaro oo intii oo isagana ha laga lama odhanayo ee maxaa la samayn inuu ninkani mag iska qaato uu samayn karaa waxaa kaluu samayn karaa intuu horta inta halkan horta goorsan mafsilkan laabatadan horta intan horta la bixi kolkuu intaa la baxo iyaa waxaynu odhanaynaa intanaa kuu dhimane intana qiimayso waa loo qiimeynaya intii hadhayn laakiin laf bartankeed la jabin maayo la goyn maayo wa kullu cudwin xubin kastoo ukida min mafsilin laabata laga gooyey fa fiihi lqisaas ayaa qisaastu ay ka waajibtaa walaa qisaasa fi nabarada shirka lagu dhigayo wax qisaasoo ka waajibtaa ma jirto maal unbaa ka waajiba ilaa fi lmuudixa mawlaxada ama mawlaxa bayaan soomaalidu mawdixadanoo la yar taxriifiyeyo ta mawlaxada la yidhaahdo mooyaane waxa weeye in lafta la cadeeyo qoom buu ku dhigay marka cadkii iyo wixii oo dhanba wuu gooyey laftiibuu soo saaray oo laakiin iyadu bad qabta markaa taas iyadu qisaas way leedaho de isagana intii unbaa laftii unbaa lasoo bixinaya isagana laftii ayuunbaa lasoo bixinayaayo iyada qisaastii way ka waajibi kartaa laakiin nabaradii kale oo dhan wax qisaasoo ka waajibaysaa ma jirto xubnihii de la goynaya wayna sheegnay ilkihii xubnahaasay raacayaan iyaguna haddii iligii lasoo fujiyo de qisaastii way waajibaysaayo iligii waa lasoo rujin haddii markaa meel lagu gooyey haday ataa suuragal tahay baa layihi intii kale isagana laga jaro intii oo kale ayaa laga jaray walaa qisaasa fi ljuruuxi nabaradii iyadu qisaas male ilaa fi lmuudixa mooyaane faslun wadiyatu calaa darbayn halkan adaba magtii iyo qaybaheedii ayaynu ka gelaynaa wadiyatu calaa darbayni maktu waa laba qaybood muqaladatu mid la adkeeyey wa mukhafafatun iyo mid la miatu min alibili waa boqol geela boqol halaad alaauuna xiqatan soddon ay markaa yihiin qaalmo min saddex jira mid waliba saddex jirta soddon qaalmood oo wada saddex jira sanadkii afraad u bilaabmay wa alaauuna jadacatan iyo soddon qaalmood oo wada afar jira oo sanadkii shanaad u bilaabmay wa arbacuuna khalifatan iyo afartan halaad oo riman oo fii butuunihaa awlaaduhaa khalifadiibuu sii fasirayaayo caloosha yani waxa weeye ay ku jiraan markaa ubadkeedii ama wii markaa de eh, awlaaddeeda ay markaa caloosha ugu jirto yani waa aar afartan riman wey markaasu rimanaantiibuu sii fasiray fii butuunihaa awlaaduhaa ay caloosheeda awlaaddeedii ku jirto markaa markaan leenahay waa mag la adkeeyey saasaynu u boqolkii halaad saddex meelood baa loo qaybinaya soddon iyo soddon iyo afartan soddon waa qaalmo saddex jira soddonna waa qaalmo afar jira afartankuna way riman yihin oo dadkii aqoonta geela u lahaa waa inay idhahdaan waa rimantahay taas tahay taasina waa rimanta afartan markaa riman ay markaa iyagiina soo maraan boqolkii halaad saasay markaa noqonayaan tii muqaladada ahayd waa saas wlmukhafafatu tii la fudaydiyey miatu min alibil iyaduna waa boqol halaad uun laakiin saddex meelood loo qaybin maaye shan meelood baa loo qaybin cishruuna jadacatan labaatan waxay noqonayaan qaalmo wada afar jira wa cishruuna xiqatan labaatan kalena qaalmo saddex jiray noqonayaan wa cishruuna binta labuunin labaatanna qaalmo laba jira ayay noqonayaan wa cishruuna binta makhaadin labaatanka afraadna qaalmo mingujira iyay noqonayaan labaatan baa dhiman wa cishruuna labaatanka shanaadna ibna labuunin waxay noqonayaan qaalimo waa lab kuwani qaalimo lab oo min laba jira markaa shantaa qaybood baa laga dhigay dhidigii geeli dhidig baad afar jir ka soo bilaabio ilaa gujirkaad soo gaadhi oo wada min labaatana halkaasi maxay kuu noqon sideetan baad sidaa ku haysata afar jirun ka soo bilow ilaa gujirka soo gaadh waa sideetan labaatanka kuu soo haray waa lab labaatan qaalin oo min laba jir ah iyo iyaguna noqonaya fain cudimat اlibilu geeli haddii la waayo intaqala ilaa qiimatiha wuxuu u wareegayaa qiimaheedii qiimihii geel ayaa loo wareegi wa qiila waxaa la yidhi yantaqilu ilaa alfi diinaarin kun diinaar baa loo wareegi aw inay cashara alfa dirhamin ama laba iyo toban kun oo dirham deetana in gullidat haddii la taqliidiyo la adkeeyo ziida calayha huluu saddex meeloodow meel iyaa lagu kordhin haddii geelii la waayo maxaa la samaynaya haddii geelii la waayo madhabka muctamadka qowlka muctamadki waxa weey waa la qiimaynaya un meeshaa la jooga ee geel uu ku waajibay ee geelii laga waayay iyuunbaa la odhanayaa hashu maxay ka maraysay laba jirku intaasuu marayey saddex jirku intaasuu marayey afar jirku intaasuu marayey mid walba qiimaheedii baa lagu dhufan oo lagu garaaci marka in alla intay gaadho yaa waajibaya taas baa markaa waa qawlkaas qawlka muctamadkaa qawl kale oo shaaficiyini baa jiro oo uu ka noqday waa kan sheekhu uu sheegay waqiila uu yihi oo waxa weeye haddii geel la waayo qiimuhuna wuu go-an yahay oo isaga laftiisun xaggii dahabkiina waa kun dinaaroo dahaba ah kun dinaar oo dahaba ah. haddii fidadii la eegana waa labiyo toban kun oo dirham waa qiimaha go-an waxba lama eegayo geela qiimihiisi kun dinaarun baa la odhanayaa keen haddii lacagtii dahabka meesha laga isticmaalo haddii lacagtii fidada la isticmaalona laba iyo toban kun oo dirha dirham keen baa la odhanaya waayahay dee haddaba waxaa maktuwaatii muqallado iyo kala lahayd mukhafafo marka kolkan kun diinaar u la qariray ma mukhafafadiibaa mise waa muqalladadiibaa imanaysa markaynu qowlkaa ku socono markaa deetana waa ka kuusii sheegayoo taasi waa mukhafafadii waa tii khafiifsanayde tii la adkaynayeyna ulu uun ku korni kunkii dirham haddii ay maaragtay magtii muqalladada ahayd tahay kunkii diinaar ulus uu ku kordhay waxaa tidhahdaa kun dinaar iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon iyo ulusu dinaari sidaa dhe laba iyo tobankii kun ee dirhamna ulus uun ku daro intaod saddex uqaybiso soo afar kun noqon mayso afar kun ku dar deetna waxaa tidhahdaa iyadana lix kun oo dirham tii muqalada ahayd sidaa ka dhig laakiin saynu sheegnay qowlkaasi shaafici wuu ka noqday uu ka tegey wuxuu yidhi mar walba waxaa la eegayaa un geelu qiimaha uu marayo ayuunbaa la eegay dabcan haddii markaa dadku ayagu ku heshiiyaan inay markaa qiimihii isu ay markaa wax ka bedelaan dee loo diidi maayo heshiisuba iska noqonaysa wa tuqalladu buu yihi waa la adkeeyaa diyat khaladka ahaa ee kamaca ahaa magtiisa waxaa la adkeeyaa fii alaaثati mawaadica saddex goor ayaa iyada lafteeda la adkeeyaayo ay la mid noqotaa tii shibulcamdig oo kale oo la odhanayaa markaa boqolkii halaad saddex meelood unu qaybi waa goorma idaa qatala fi lxaram hadduu xaramkii maka uu ku dilo qof xaramkii maka iyadoo la joogo hadduu qof dilo si khaaa ah uu dilo magta laga bixinayaa magtii la adkeeyey bay noqonaysa oo xaramkana wax soo kordhinay aw qatala fi lashhuri lxurum ama bilihii xurmada lahaa uu qof dilo bilihii xurmada lahaa saddexdii isku xigay dulqicde iyo dulxija iyo muxaram saddexdaasi waa isku xigeen iyo rajab afartaa bilood dhexdeeda haddii dilku uu dhacana khaaba ha noqde e muqallado ayaa laga dhigayo waa la adkayn maktiyo saddexdii meelood baa loo qaybin soddonki iyo soddonki iyo aw qatala ama uu dilay daa raximin mid qaraabo u saaxiiboo maxramin weliba maxram u ah qof qaraabadiisoo maxaarimtiisii ka mida walaalkii iyo walaashii idadii iyo abtigii iyo adeerkii hadduu kuwaa dilo inankiisii iyo waxay noqonaysaa khaladba ha noqdo dilkuye makti waa la adkaynayaayo qaraabanimadan ayaa sii adkaynaysa wadiyat lmar'ati qofkii dumar ahayd magteedu cala nisfi min diyat rajul ninkii ninka magtiisii uun bay nuska tahay gabadha ma qofka dumara magteedu waa ninka magtiisa barhkeed ninkii la diin ahaa hadday muslimo tahay ninkii muslimka ahaa magtiisa bay yeelan hadday yahuudiyad ahayd ninkii yahuudiga ahaa magtiisa barhkii barhkeed ayuunbay yeelan hadday majuusiya tahay kii majuusiga dabcaabudka ahaa magtiisa barhkeed ayuunbay yeelanaysa halkaa markaa qolyihii isku dayi jiray inay rag dumarka isku diraan lan diradiraaay ka shaqaynayaan iyo halkan isku dayan ay dumarka kiciyaan oo ay yidhahdaan waatan xuquuqdiinii hoos loo dhigay markaasay dumarka qaarkoodna iyagiion wixiibaa u fiirsanin oo aqiiqa kusoo gelaya laakiin haddii xaqiiqada ay eegi lahayd magsama iyadaa qaadanaysa iyadii waa la dilayba mag bay qaadanaysaa iyo unbaa mag ayaa lagu yareeyey iyada cidiba waxba laguma yarayn iyada marka ninkeedii la dilo waa loo badiyey marka ninkeedii la dilo ama aabaheed la dilo ama walaalkii waa loo badiyey markaasa iyada wax qaadanaysa laakiin marka iyada la dilay kontonka halaad laga bixinayo iyada kontonkan halaad wax waxay ugu yaallaan ma jiraan kontonkani wax alle waxay ugu filan yihiin iyada maba jiraanba markaa dee ha iska nastaan waxba inay markaa iswareeriyaan ma aha in lagu ciyaarana ma aha shareecadu maxaysan u samaysay xikmad cajaaib lebaa ku jirta oo kolkii caruurtii la dilo doodaganaa biilinayay soo ma ooridan iyo ubadkan iyo waxanba waxaa biilinaya ninkan u ah de markaa inay wax badan helaan saw daw laakiin markii hooyadood la dilo kollayba carruurta yaa biilinayay hooyadii wax way ku waayayaan wax weyn way waayayaan laakiin lacagt ilan waxaan bixinaya waa adduune hooyada adduun kumay qabin inta badane waxay ku qabeen xanaano kale iyo wanaag kale ku qabeen oo aan maalku buuxinaynin saasaa marka waxa weeyaan loo kala qaadayo dee waxa weeye ninkanna magtiisii boqolka looga dhigay gabadhiina markaa e, waxa weeya magteedii iyadana konton looga dhigay markaa shareecadu haddaad adigu fahmi weydo dee oo uu gaabto hamoodin inay ay markaa waxa weeyaan ay dadkii markaa qaar hoos u dhigtay ama ay cid ku xadgudubtay wadiyat lmar'ati gabadha markaa magteedii calaa nisfi waxay nus ka tahay min diyat rajuli ninka magtiisi wadiyat lyahuudiyi kii yahuudiga ahaa iyo wanasraaniyi kii kiristanka ahaa magtoodu huluu diyat lmuslim waa kii muslimka ahaa magtiisa marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan saddex meelood marka markaa ninkii kii yahuudiga ahaa magtiisu waa saddex iyo soddon halaad iyo hal hal daloolkeed waa ulu magtiisuba waa inta tii yahuudiyadiina intaasaa loosii kala baraya wa diyat lmajuusiyi kii majuusiga ahaa diyadiisu hulusaa cushri diyat lmuslim kii muslimka ahaa magtiisa marka toban meelood loo qaybiyo haddana meeshii saddex loo sii kala qaybiyo laba kamida wey ninkii muslimkaa ah, magtiisu maxay ahayd boqol halaad toban u qaybi maxaa soo hadhay toban halaad baa soo hadhay saddex u qaybi saddex iyo iyo dalool sow maaha laban laab intaa ah. lix halaad iyo laba dalool sow maha intaasay markaa noqonaya kii majuusiga ahaa magtiisi waxbaaba laga bixiyey de waa alxamdulilah iska idhaah kolka hore majuusi dab caabuday wadiyat lmajuusiyi kii majuusiga ahaa diyadiisu hulusaa ushri diyat lmuslim kii muslimka ahaa magtiisii oo toban meelood loo qeybiyey haddana meeshii oo saddex loo qaybiyay laba kamid a ah, ayay markaa magtiisu noqonaysa wa tukamalu waa la dhammaystiraa diyatu nafsi diyadii nafta magtii nafta oo dhammaystiran baa laga bixiyaa fii qaci lyadayn hadii laba gacmood qofka laga gooyo qofka labada gacmood laga gooyo waa magtiisiio dhammaystiran wrijlayni haddii labada lugood laga jaro waa magtiio dhammaystiran wlnfi sankii waa intan markaa intan dabacsan wey sanqaroorkan kale isagu waa xukun kale laakiin intan dabacsan haddii la wada jaro waa mag dhammaystiran wludunayni labadii dhagood haddii labadaba la ysraaciyo waa mag dhammaystiran walcaynayni labadii indhood haddii lasoo wada tuuro ama araggii laga wada qaado waa mag dhammaystiran wljufuuni arbacati xiribihii afarta aha xiribuhu waa haragan isha kaka sareeya kaka hooseeyaba waa afar afartiiba haddii la gooyo waa mag dhammaystiran wlisaani carabkii haddii qofka la jaro waa mag dhammaystiran washafatayn labadii faruuryood hadii la gooyo waa mag dhamaystiran wa dahaabi lkalaam qofkii haddii bilaa hadal laga dhigo dharbaaxaa lagu dhuftay ama wax kalaaba lagu dhuftay hadalkiiba uu ka tegey maba hadli karaba waa mag dhamaystiran wa dahaabi lbasar araggii haddii uu ka tago indhihii waa joogaan oo lama soo tuurin laakiin araggiibaa ka tego waxba ma arko waa mag dhamaystiran wa dahaabi samci maqalkii hadduu tago dhagihii haba waa mag dhamaystiran wa dahaabi shami urtii hadday ka tagto sankiio iska jooga waa mag dhammaystiran wa dahaabi alcaqli haddii qofkii u waasho jinaayadii dhibkii loo geystay daraaddeed oo caqligiiba miyirkii ka tago waa mag dhammaystiran wadakari xubinkii taranka haddii qofka la gooyo ama intii xashafada la gooyo waa mag dhammaystiran walunhayayn labadii xiniyood haddii qofka laga wada gooyo iyaguna waa mag dhammaystiran wa fi lmuudixati wasinni khamsu min alibil muudixadii ama mawlaxadii in qofka markaa nabar loo geysto oo laftii la caddeeyo iyo wasinni irigii haddii qofka laga tuuro labada mid walba khamsu min alibil shan halaad iyaa ka waajibi waa ninkii gabadhiina barbay dee noqonaysa wa fii kulli cudwin xubin kasta oo laa manfacata fiihi aan waxtar lahayn xukuumatun iyaas baa ka waajibi waa la yar qadari uun qadaraad ayaa ka waajib oo markaa qaadiga yaa ku ijtihaadaya oo qiyaasaya laakiin wax markaa go-an ma laha wadiyatulcabdi addoonka magtiisu qiimatuhu waa inta waa la qiimayn uun addoon la dilay magta laga bixinayaa maxay noqon waxaa la odhan u suuqa muxuu ka jooga intii unbaa la bixin sidii markaa xoolaha kaleba laga yeelay wadiyaة اljaniini اlxuri guratun wadiyaة اljaniini اlxur ilmihii caloosha ku jiray ee xorta ahaa haddii hooyadii dhib loo geysto deetana la soo tuuro magtiisu guratun waa addoon baa laga bixin cabdu aw amatu guradu waa addoon ama addoon addoon ama addoon ayaa laga bixinayaa qiimihiisu yahay shan halaad addoon ama adoon qiimihiisu shan halaad yahay iyaa laga bixin ilmihii lasoo tuuray caloosha laga soo riday cidda soo tuurtay hadda doonto hooyadiiba ha noqoto hadday iyadu intay dawo iyo wax iska soo tuurtay mag baa lagu leeyahayo waxa weeyi waa adoon ama addoon haddii aan lahaynna shan halaad bay noqonaysaa wadiyat ljaniini raqiiq ilmihii caloosha ku jiray ee addoonka ahaa ee addoontu ay siday isaga magtiisu cushru qiimati ummihi hooyadii qiimaheeda marka toban meelood loo qaybiyo meel ahaan baa laga bixinaya marka iyadii unbaa la qiimaynaya iyadoo dhammaystiran markii la qiimeeyo iyo haddana toban loo qaybin qiimaheedii intaasaa laga bixin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam